alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala ali muxamed w salama tasliima kasiira wmaa can ilmaaduni yaxduf fahadar naxwu siraayatin lixaddin maxadar wain can ilmadmuuni shayun yantashir fadaka madmuunun lahu an yantasir jinaayat alcajmaa'i dii jubaaru kamaa atat bidalika alahbaaru alficlu mansuubun ilaa man camila laysa ila alaamiri facrif wacdila wasulxu khayrun washuruudu naafidah maa lam takun lixukmi sharcin naabidah mustacjilu shayi calaa wajhin xudir cuqiba bilxirmaani canhu factabir alxaddu waltacsiiru waaddiyaatu mashruucatun tabqaa biha alxayaatu wa kulluhaa yarjicu lilmasaalixi laa budda minha lilmacaashi alfaalixi ka xifdi diinin huma nafsin maali caqlin wa cirdin nasabin yuwaali bishubahaati tudra'u alxuduudu fa naxwu qadcin macahaa marduudu mihaaluhu lwaalidu idmaa waqaca fi lakhdi min wlaadihi lan yuqdaca wastacmil ilalfaada fi ma wudicat sharcan lahaa min almacaani id atat laa tuhmil ilxaqiiqata sharciya ila maca alqaraa'in aljaliya wanafya ratib lilwujuudi alxaali fanafyi sixati falilkamaali qaala annaadim raximah ullah wamaca lilma'duuni yaxdus fahadar naxwu siraayati lixaddin mac xadar wamaa cani ilma'duuni yaxdus wamaa yaxdus wax kastoo soo darriya cani ilma'duuni shay la idmay oo sharcan la oggolaaday ka soo darriya oo ka yimaada bimacnaa ka dhasha fahadar waa midaan wax ka soo qaad lahayn oo ka kacaha weeye wax ka qaad ma leh naxwu siraayatin tusaalihiisu wuxuu ahaaday sida siraayo oo kale weeye siraayadaasoo kaa'inatin lixaddin xad u sugnaatay mac xadar iyadoo lala qabo in la digtoon yahay in dhibaata ka timaado laga digtoon yahay wa in canilmadmuuni shayun yantashir wa in yantashir hadduu markaa ka faafo bimacnaa ka yimaado canilmadmuuni shaygii la qaandhabayey shay un shay ka yimaado fadaaka madmuunun kaasi wuxuu noqonayaa mid la qaandhabayuu noqonayaa kaa ka dhashay wax la qaandhabayo isagana mid la qaandhabayuu noqonayaa lahu an yantasir lahu waxaa u sugnaaday shakhsigii ee shaygaasi uu ku dhacay ee jinaayadaasi ay ku dhacday inuu aarsada u sugnaatay bimacnaa qisaas uu dalbado uu yidhaahdo ha qisaaso hadday shuruuddeedu dhammaystiran tahay ama uu yidhaahdo damaan ha lay siiyo ha lay qaandhabo qaantaydii ha lay siiyo sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa wixii shay la idmay oo la oggolaaday ka dhashay inaan qaandhow ka imanaynin iminka xuduuddiioo kale sharcan baa la amray marka xadkii sharciga ahaa haddii siraaya ka dhalato oo xadkii laga jarayay dhibaato kale uu sababo iyadoo aan tacaddi la samaynay la taxadirayo siraayadaa ka dhalatay wax ka soo qaad ma qaan yeelan mayso waxna laga soo qaad maayo calaa sabiili misaal nin baa tuug ahaa waxbuu xaday jinaayadii sariqada ku sugnaatay xadkii baa lays yidhi ka jaroo gacantii baa la gooyey taxadirna waa la sameeyey oo wax tacaddiya innaba lalama iman dhiig joojintiiyo waa lagu dadaalay inaan intii la dhaafin waa lagu dadaalay ha yeeshee arrinku unbaa waxaa ka dhashay inay xubintiiba markaa qallasho innaba wax tacaddi oo lagu sameeyeyna ma jiro sidaasunbaa ka dhalatay idan waxay noqonaysaa gacantaa qallashay inaynay markaa qaan lahayn oo lama odhanayo intan gooyuunbaa la yidhi ee intan kale qallashay dee damaankeedu uu idin saaran yahay xukuumaddaay bixiya la odhan maayo siraayadani waxay ka timi shay sharcan la idmay bay ka timi mar haddaan tacaddi lagu samaynin qaani ka dhalan mayso laakiin haddii khata' yimaado intii la dhaafo khata'an oo nooc tacaddii meeshii soo galo qaandhow markaa waa ka imanaya waayo idnigii waa laga baxay walow khata'an ba ha looga baxee marka siraayaduna nabarkaa ruuxa ku dhacaya ee meel kale saamaynaya ee istafaya ayaa siraayo la yidhaahdaa yacani nabarkiibaa sii raacaya jidhkiioo yacni sii faafayoo meelo kale ta'siirinaya laakiin wax la qaandhabeeyey oo jinaayo ah oo ruuxan lagu tacadiyey ama lagu gabood falay hadduu sababo dhibaato kale uu sababo asalkiisaba sida loo qaandhabayey ayaa wuxuu sababayna loo qaandhabayaa marka maa tarataba calaa ma'duun fa huwa ghayru madmuun waxay ka dhasha wax la idmay waa mid markaa aan qaandhow lahayn waa hadar hadar bimacnaa waa baatiloo innaba wax markaa qaana ma leh wax qisaasana male laakiin shaygii ka dhashay waxaan la idmin wuxuu noqonayaa inuu qaandhow leeyihi wakhtiyada qaarkoodna waxaaba ka imanaysa qisaas baa ka imanaysa ruux baa nabar lagu dhuftay nabarkii lagu dhuftay markii uma dhiman laakiin kadib buu u dhintay iyadoo wax kale oo sababta geerida inay ka qayb qaadataa inay ku soo darin waxaa la odhanayaa dee shuruuddii hadday dhammaystiranto qisaastii waa ka imanaysa ama diyadii oo dhammaystiran baa ka imanaysa wa haakada dhakhtarka wixii qaandhow ma leeyihi taa jawaabteedu waxay tahay dhakhtarku hadduu xariif yahay oo waxaan uu dhakhtarinayo aqoon u leeyahay oo tabiib rasmiya uu yahay ee mutatabbib aanu ahayn wax tacadiyana aanu la iman khata'na aanu ku dhicin ciddan uu dhakhtarinayaana cid mas-uula u fasaxday ay tahay qaan yeelan maayo qaydadkaa laakiin aynu sheegnay shardiyada aynu sheegnay mid ka mida ah haddii la waayo qaandhowgu waa imanayaan haddaanu dhakhtar rasmiya ahaynoo dadka dhakhtar rasmiya isugu sheegay ou yahay nin dhakhtarnimada khasbaya mutatabbib baa la yidhaahdaa isagu waa qaandhabaya xadiis baana ku soo arooray oo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam man tatababa walam yuclam minhu tibun qabla dalika fahuwa daaminun waa xadiis sunanka qaarkood soo wariyeen culamada qaarkoodna ay taxsiiniyeen ku kastoo isku kellifa inuu wax dhakhtariyo dhakhtarnimona aan lagu aqoonin waxa uu geystay waa qaandhabaya fa huwa daaminun ayaa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam alcallaamatu bnulqayim kitaabkiisa atibu nabowi waxau odhanayaa tabiibka rasmiga ah labaatan shartaa loo shardinaya shuruudda uu sheegayaana dhakhaatiirteennaba shuruud ku rumoobaysa maaha cishruuna shartan markaasuu taxay labaatankaa shardi haddaynay dhammaystirnayn wuxuu idhi mutadabbib buu noqonayaa tabiib maaha waad raajici doontaa waxyaalaha kale culammadu ay sheegayaan waxaa ka mida hadduu dhakhtar rasmiyaba ha ahaado gacantiisii baa khata'day meelaanu ku talagelin buu gooyey yadman waxay isla oggolayan culamadu inuu qaandhabayo waa khata oo waxay noqonaysaa dee caaqiladaa qaadaysa haddii sidaa nafti ku baxdo tacaddi hadduu la yimaadana dhakhtarba waa ahaayeen laakiin markan tacaddi buu la yimiyo waa xadgudbay yadana damaankii waa ka imanaya laakiin mar haddii loo fasaxay tabiib rasmiya uu ahaa gacantiisi aynay khati'in isaga laftiisu aanu tacaddinin waxay noqonaysaa inaan qaandhow lagu lahayn macalimiinta garaacooda qaandhow ma lagu yeelanaya ya macallimku hadduu garaaco hadduu tacadi sameeyo qandho waa lagu yeelanaya tacaddiga xadkiisuna barar hadduu sameeyo sax in daraba darban mubarixan yadman baa qaandhibaya waayo mukallafkii baaba la yidhi wadribuuhunna darban ghayra mubarix gabadhii waa mukallafa sharcan garaacii loo fasaxay inuu ninku garaaco marka xaajadu keensato wadribuuhunna aayaddana lagu sheegay nabigu wuxuu ku fasiray sala allahu alayh wasalam garaacaasi inuu yahay midaan waxba bararinayn idan hadduu wax barariyo wuxuu noqonayaa mid damaan ka imanaya waxa lo wixii baabu tadiib ahina halkaasay dabagelayaan bay culamadu yidhahdeen wamaa cani ilma'duuni yaxdus ay wamaa yaxdus shay kasta oo soo derriya canilma'duuni wax la fasaxay ka soo derriyo oo ka yimaada bimacnaa ka tartiibsamoo ka dhasha fahadar ay fa huwa hadar waa mid aan wax ka soo qaad lahayn oo aan wax qaana yeelanaynin iyo wax qisaasa midnaba azaani almuxsan rajmiga la rajminayo dee qisaas iyo qaantoonna ma leh naxwu siraayatin waa sida markaa siraayadoo kale weeye waa nabarkii inuu markaa socdo oo jidhkii kala saameeyo siraayadaasoo kaa'inatin lixaddin xad u sugnaatay maca xadar iyadoo lala qabo digtooni la jirkeedo xadkan markii la oogayay la taxadiray oo tacaddi la yska ilaalinaya khata dhigjoojintana lagu dadaaliyay sidii xadku ahaa inaan la dhaafinna lagu talagalay wa in canilmadmuuni shayun yantashir ay wa in yantashir shay un yantashir canilmadmuuni hadduu ka faafo oo ka yimaado shay wax la qaandhabayo uu ka yimaado ka dhasho fadaaka kaa ka dhashayna madmuunun mid la qaandhabayo weeye lahu an yantasir lahu kaa lagu tacaddiyey ee nabarkaa loo geystay waxaa u sugnaatay an yantasir inuu aarsadaa u sugnaatay oo bimacnaa uu qaantii dalbo ama qisaas dalbo haddii shuruudu dhammaystirantahy lagu qisaasi lahaa jinaayat alcajmaa'i dii jubaaru ma yeedhaanka waxay geystaan dii tani jubaaru waa midaan wax ka soo qaad lahayn oo aan qaan lahayn jubaar bimacnaa waa hadar kamaa atat bidaalika alakhbaaru imaatinka ay ku timaadday daraaddeed axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ku timaaday ayay sidaas u noqotay oo kaafka tacliil ka dhigto shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad ama aad markaa ka dhigto adaatu tashbiihaad ka dhigto aad tidhaahdo wadalika kama atat bidalika alakhbaaru miaal lagu miaalinayo lagu tusaalinayaad ka dhigto sida horaa sii fiican wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa xoolaha mayeedhaankii waxay geystaan asalku inuu yahay inaynay gashi lahayn oo aynay qaan lahayn alcajmaa waa mayeedhaanka cajamta waxaa cajam loogu magacaabay dee carabtu afka fahmi maayaan cajamta marka waxa weeye fasaxa la'aantooda aynay wuxoodii caddaynayn oo iyagu aynay garanayn bay cajam ugu itlaaqeen carabtana waxaa carab loogu magacaabay lifasaxatihim ya asayibu tucribu can nafsiha ay tubayin wa tufsix iyadaa caddaynaysa inay ogoshahay in kale mar hadday carmal tahay tucribu can nafsiha marka alcajmaa waa mayeedhaanka weeyi mayeedhaanku waxay geystaan wax kastoo qaad male asalku waa sidaas xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ay jamaacadu soo warisay ee kutubusitahaba lagu soo wariyey baa caddaynaya alcajma'u jarxuhaa jubaar lafdi kalena wuxuu sheegaya caqluhaa jubaar ma yeedhaanku nabarkay geystaan ama waxay dilaan diye iyo qaantoonna ma leh qur iyo qoon midna lagama qaandhigayo asalku waa saas laakiin wakhtiyada qaarkood waa dhici karta inay qaani ka timaaddo mararkay qaantu ka imanayso ee qaacidadana wax laga reebayo xadiiska ku soo aroortay waa haddii nooc tacaddii meesha yimaado oo haddii neefkii uu ruux dabada ka wado oo uu ka duwi kari lahaa waxaanuu jiiday ama ka celin kari lahaa amaba uu hoggaaminayo oo xadhigga ku wado amaba uu rakuub ka dhigtay oo korka ka saaran yahay oo jaraha uu hayo dee geestuu doono u duwi karo wuxuu geysto xaaladaha noocaasa waa qaandhabayaa waayo ruuxiiba tafriid la yimi mar hadduu tacaddi la yimi waa ka baxaysaa qaan ma leh xaaladani waxay noqonaysaa mid la qaandhabay culammada qaarkood waxay kala saarayaan markaa uu saaran yahay ama dabada ka wado addinka dambe waxay ku dhufata iyo waxay addimada hore ku jirdho oo waxay yidhaahdeen addinka dambe hadday wax ku dhufato ma qaandhabayo laakiin addimada hore ama afkeeda wixii ay wax ku yeesho waa qaandhabaya sheikhuna waaba qoraya qowlka noocaas waxaa la midoo qaandhow ka imanayaa siday culammada qaarkood ay qabaan xoolihii caadadu waxay ku dareertay habeenkii in la xaraysto maalintiina ay foofaan hadday beeraha qaarkood habeenkii galaan oo habeenkii uu ceshan waayo ruuxii xoolaha lahaa waxay noqonaysaa beertaa ay daaqeen inuu qaandhowgeeda bixiyo xadiis baana lagu soo wariyey sheegayaa dadka beeraha lihina maalintii ha ilaashadaan beertooda dadka xoolaha lihina habeenkii xoolahooda ha ilaashadaan oo ha ceshadaan xadiiskaana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo maalik fi lmuwada wuxuuna sheegayaa faqadaa rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam ana cala ahli alamwaali xifdaha binnahaari wamaa afsadat billeyli fahuwa madmuunun calayhim xadiisku mursal weeyo culammada qaarkood way daciifiyeen laakiin ibnu cabdilbar wuxuu odhanayaa culammadaa qabuul kula kulantay mursal haba ahaadee ibnu cabdilbarna aad bay u dhacdaa axaadiista ishtihaara ee caam baxay ee culammadu qabuulka kula kulmeen inuu yidhaahdo sanad uma baahna talaqigaa qabuulka lagula kulmay agtooda mashhuurka uu ka ahaa ee ka caanka ahaa baa kaafiyo ku filan oo tuqni can ilisnaad waa dariiqa shiikhu uu maro daa'ifo aan badnayn oo kalena ay la qabaan laakiin jumhuurka culammadu dariiqadaa may marin calaa kulli xaal culamada qaarkood baa taana wax ku dhisay waxay kaloo ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen hadduu neefku yahay neef daallin oo dadcunay yahay ruuxii lahaa dadka inuu ka xidho iyo duunyadaba inay saaran tahay ee eh, hadduu ku sii daayo daallinkaana uu yahay dad cunaaga ah oo wuxuu arko aan badbaadinay waa inuu qaandhababa bacdu ahli lcilmi ay yidhaahdeen waayo tafriid buu la yimi shiikha laftiisuna qowl saasa waa soo naqlinaya walam yakun liaxadin calayha yadun ila ida kaanat daariyatan fayadmanu maalikuha liannahu mufaridun fii xifdiha mufarid waxaa loo jeedaa waa ka gaabiyey waa tafriid ra'daa shidan mufrid iyo mufarid de way kala duwan jinaayatu jinaayat ma yeedhaanku waxay geystaan dii tani oo jinaayada waxay geystaan ah ama naf ha jaraan ama qooma ha geystaan ama beera ha daaqaan bee maalintii jubaaru waa midaan qaan lahayn oo waxba laga soo qaadan kamaa atat bidalika alakhbaaru imaatinkay akhbaartu ku timi iyo axaadiistu daraaddeed bay jubaar u noqotay oo aan waxba laga soo qaadayn jubaar waa bimacnaa hadar haddii mayeedhaankii sidaa la yidhi ceelkii uu ruuxu lahaa ama berkaddii uu lahaa mulkigiisana ka qodnayd muuqanayso dadka markaa ay garanayaan inay tahay mulkigii hebel iyo berkaddii hebel iyo ceelkii hebel wax dadka loo hadoodilo loo qariyey aynay ahaynoo qarar lagu samaynin ruuxii cagihiisa ku doontee dabeedna ku dhacee ku dhintaa isaguna qaan ma leh albi'ru jubaar baa isagana la soo wariyey ceelkuna isaguna qaan ma leh albi'ru jubaar alficlu mansuubun ilaa man camila alficlu ficilku mansuubun waxaa loo nisbaynayaa ilaa man camila kii sameeyaa loo nisbaynaya faacilkaa loo nisbaynayo laysa ilal aamiri kii amray loo nisbayn maayo facrif garo ka ficilka loo nisbaynayo damaankuna raacayo wacdila ay wacdilan cadaalad samee oo cadaalad samee nuunu tawkiidkii mukhafafka ahaabaa alifka loo beddelay sidii qaacidaduba ahayd marka lagu waqfinayo in alif loo beddelo wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa hadduu ruuxu wax amro ruuxii la amrayna uu sameeyo qaanta iyo qisaastuba faacilkay saaran tahay aamirkii ma saaran nin madaxa ayaa wuxuu yidhi dil hebel ku dhufo wuu dilay hadday qisaas noqoto iyo hadday diyo noqotoba faacilkii ayaa lagu leeyahay dilaya ficilka baashiray aamirku tacsiir buu yeelanayaa maaha inuu beri yahayoo aan isaga waxba lagu samaynayn laakiin ciqaab lagu tacsiirayaa tacsiiraya lagu samaynaya ruux baa wuxuu amray ruux kale xoole inuu xado dabeedna wuu xada hebel baa i amray xadkii kama badbaadinayso ruux buu gacantiisa jaray hebel baa i amray kama badbaadinayso qisaastii ama diyadii mubaashir iyo aamir markay noqoto mubaashirkaa la hormarinayaa waayo ruuxani dee khiyaar buu leeyihi ikhtiyaarkiisaanu arrinkan ku sameeyey waxay culammada qaarkood ka reebeen ka la amrayaa haddaanu ahayn ruux markaa mukallafa ee uu sabi yahay ilma aan qaangaadh ahayn ayuu amro u yidhi saas sameen deedna wuu sameeyey dee mukallafkii aamirka ahaabaa markaa damaanku saaran yihi ama ruux majnuuna oo waalan ayuu ku yihi war gurigan guub dabeedna dab ku sura dee aamirkii amraa qaantaa lagu leeyihi qaandhow isagaa lagu odhanay alficlu ficilku mansuubun waa mid loo nisbaynayo ficil gaara looma jeedo waa ficil kasta ilaa man camila kii sameeyaa loo nisbaynaya laysa ila alaamiri kii amray mid loo nisbaynaya ma aha ay laysa yunsabu ila alaamiri facrif garo wacdilan cadaalad samee madaxdoo kale waxaa dhici karta amarka ay bixiyaan oo ruuxii yidhaahdaan markaa dil dee marbaa waxaa la mariyaa qadaa iyo waxbaa la mariyaayo tariiqaa la soo mariyaayo markaasaa maxkamad la soo taagaayo wixii markaasaa la dembi baa ku caddaado dembigii ruuxani waa og yahay lakiin de qadaagii ma qaadinoo isaga inuu ku caddaaday isagu kama warqabo askarigii waa la amro waxa la yidhi markiisa markaa dili laakiin namad maxkamadeed wax la mariyey weeyo laleeyahay sharcan buu sidaa u mutaystay bina'an calaa haada haddii askarigu ficilkii fuliyo qaantii waxaa lagu yeelanayaa xukuumadda laakiin ahaanshaha uu yahay ninkani sarkaal uu yahay bes buu amarka ku bixiyo wuu yihi hebel dil wax makamad la soo taagiyo wax dariiqo la soo mariyey toonna maaha taas iyadu waa ciddii arrinka samaysay ayay noqonaysa baabka dilka ku saabsanna ikraah inaanu gelin horayn u soo sheegnay waasulxu khayrun wa shuruudu naafida waasulxu sulxiga khayrun ayaa khayr badan in islaax iyo sulx lagu dhammeeyo washuruudu naafida shardiyaduna waa fulayaan maa lam takun lixukmi sharcin naabida maa lam takun intaynay ahaanin shuruuddu naabidatan lixukmi sharcin mid tuuraysa xukunkii sharciga intaynay ahaynoo khilaafaysa waxay noqonaysaa shuruuddu mid fulaysoo la ictibaarinayo masalada koowaad ee uu sheikhu inoo sheegayaa waxay tahay inuu sulxigu khayr badan yahay khayrunna waxaa loo jeedaa ismu tafdiil baa loo jeedaa ismu tafdiil ayaa loo jeeda macaani kala duwan baa erayga khayr loo isticmaalaayo mar waxaa loo jeedaa ismu tafdiil marna waxaa loo jeedaa masdar marna waxaa loo jeedaa sifo marna waxaa loo jeedaa magac keliya khayrun laha min almacaani arbaca erayga khayr waxay leedahay afar macne ismun wa masdarun wa tafdiilun sifa mar waxaa loo isticmaalaa isminimo oo khayr loo jeedo bimacnaa maalkii oo kale wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid ay lixubbi almaal marna waxaa loo jeedaa masdar waa khaara yakhiiru khayran waa masdaru khaara marna waxaa loo jeedaa ismu tafdiil baa loo jeedaa waa afcalu tafdiil afcal marna waxaa loo jeedaa sifo waxaa laga tilmaamaya un fadli inuu leeyahay bes waa nooca la yidhahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabih sifanimuun baa markaa loo jeeda afartaa macnay u soo markay tafdiilka tahay oo ismu tafdiil loo jeedo akhyaruba asalkeedu ahaa laakiin kasratulisticmaalka hamsada loo riday wa ghaaliban aghnaahum khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar waa ka ibnu maalik kaafiyada ku odhanaya marka hadda waxaa loo jeedaa ismu tafdiil sulxigaa sulxila'aanta ka khayr badan sulxigaasi ha ahaado sulxun can iqraar ama ha ahaado sulxun can inkaar ama ha ahaado sulxun can sukuut saddexda noocee sulxigay sheegaan noocu doonaha noqdo qolada shaaficiyadu sida shiikhuba baraarujinayo sulxun can inkaar waa diidayaanoo waxay leeyihiin sulxun can inkaar ma bannaana shiikhuba waa tambiihinaya laakiin hadday iyagu diideen madaahibta kala oggol oo waxay leeyihiin cumuumka adiladaee sulxiga sheegaysaa noocanna kama reebin sulxun can inkaar waa maxay ninkii waaba dafirsan yahay waxaan loo sheeganayo in lagu leeyahay waa dafirsan yahay oo ma oggola layguma laha buu leeyihi war siday doontaba ha ahaatee sulxi baannu idiin soo qaadnay waxa uu sheeganayo intaa bixi inta kalena iska dhaafa intaasuu markaa bixi sidaana ku heshiiye isna wuxuu leeyahay shilinba layguma lahaa marka sulxun can inkaar waxay leeyihiin shaaficiyadu ma bannaano oo dee muxuu u yeelayaa haddii markaa waxaan aan laguma lahaynba yatakhallas min almuxaakama shiddada iyo dhibta ay muxaakamada iyo isjiidjiidadku leeyahay ayuu ka badbaadayaa marka cumuumaadka adiladay deliishanayaan culammada odhanaysa taasna way bannaanta waxaa u daliila sulxigu inuu bannaan yahay khayr badan yahayna wasulxu khayr ayaa u daliila waxaa kale u daliila wa an tacfuu aqrabu liltaqwa cafwiga cafidaan baa taqwada u dhowaansha badan wa an tacfuu ay wacafuukum aqrabu litaqwa shuruuduhuna waa fulayaan haddii xukunkii sharciga aynay khilaafayn oo xalaal xaaraantinimaynayn ama xaaraan xalaalaynayn marka shuruudoo dhammi wada muctabar ma aha soomaalidu waxay yidhaahdaan shuruudii aabbaha ka weyn oo haddii shaygaasi shuruud ba leeyahay waxay ku leeyihiin ilaaba ilaa waa in shuruudda sideeda loo raaca laakiin shuruudda wixii sharciga ka hor imanaya waa marduuda waayo alsharcu muqadamun cala ashuruud haddii sharcigiiyo shuruuddu iskhilaafaan sharciga muqadam ah ya alxukmu ahaabitu bisharci muqadamun cala alxukmi ahaabiti bihayrih laakiin shuruuddii haddaynay shareecadii khilaafayn oo xalaalna xaaraantinimaynayn xaaraanna xalaalaynaynin waxay noqonaysaa inay muctabara noqoto sida xadiiskaba ku soo aroortay almuslimuuna calaa shuruutihim ama almu'minuuna calaa shuruutihim ama almuslimuuna cinda shuruutihim muslimiintu waxay ku sugan yihiin shuruuddooda agtooda ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaala sharti xaaraan xalaaleeyey mooyaane ama xalaal xaaraantinimeeyey mooyaane shardiyadii kale sidoodaa loo fulinayaa marka shuruudda faasidkaee shareecada ka hor imanaysa waxay noqonaysaa marduuda shuruudda shareecada ka hor imanaysana waxaa ka mid ah shay baa lagaa iibiyey muqtadihii caqdiga wixii looga jeeday shardi khilaafsan haddii laguu dhigo wuxuu noqonayaa shardi baatila wuxuu yidhi waxaan kaaga iibiyey bisharti anlaa tatasarafa fiihi muqtada alcaqdiba wuxuu ahaa ibaaxatu tasaruf tasarufkii inuu bannaynaayo hadduu shardiyo inaanu ku tasarrufinoo waxaan ku takrifalin wuxuu noqonayaa shardi oo muqtada alcaqdi eh, khilaafaya marka wuxuu noqonayaa sharti baatil ah gabadh buu u guuriyey markuu u guuriyu wuxuu ugu guuriyey sharti ah bian laa yastamtica biha bihada hada sharti baan kugu guuriyey buui de waa sharti baatila waayo muqtada caqdi nikaax nikaaxu wuxuu keensanayuu ka hor imanayaaba baatil buu noqonaya laakiin shuruuddu haddaynay muqtada alcaqdi ka hor imanaynin xaaraanna xalaalayn xalaalna xaaraantinimaynayn dee inay bannaantaa la itlaaqay masalanoo kale shay buu ka iibiyo markaasuu wuxuu idhi waxaas ayaan kaa iibiyey intaasaan kaa siiyey shaygaasaan kaa iibiyey ilaa bacdahu wax isaga ka mida mooyaane intii kale oo dhan waa kaa iibiyey bacdigii waa majhuul waana shardi jahaaladuna bayca waxbay yeelaysay nahaa can isunya ilaa an tuclama xadiis baa waxaa ku soo arooray istisnaaga wax laga reebayo waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam in la garanayo waxa la soo reebay mooyaane waxa la soo reebaya hadduu majhuul noqdo marduud bay noqonaysa wuxuu noqonayaa baycaasi inaanu sax noqonayn culamada qaar waxay odhanayaan baycan asaxaynba culamada qaarna waxay leeyahy shardigaa baatila lakiin caqdi waa asaxay ya saasay culamada qaarna odhanayaan muqtadihii caqdiga hadduu waafaqayo shardigaasi dhibi kuma sugnaa oo meherka loo shardinayo iyo cishradeeda in la wanaajiyey iyo ashyaada noocaasi dee muqtada alcaqdiba weeyi dhibi kuma sugna haddii la shardiyo waxba yeeli mayso waxba yeeli mayso gabadhe hadday shardisato tidhaahdo waxaan guurkaaga ku yeelayaa inaan yahow bisharti inaanad ila guursan taa iyada ka warrama yaa kulu shari laysa fi kitaabilah fahuwa bail dee miyay ku khasabtay shardigay dhigataye ila inaad la guursatay inaad la guursan labaduba kuu bannaan labaduba iyadoo bannaantahay taa shardisata haddaad ka yeesho maxaa diidaya malmaanic yaa sheekh cabdiqaadir malmaanic way leedahay soo maa yaa heshiis bay kula gashay way asaxaysaa hadduu oggolaado waar ma maqlaysaa xadiiska ma u daliila waaya calaa kulli xaal mas'aladaas ku saabsan hadday shardisato khilaaf baa ku jira bayna ahlilcilmi culammaduna laba qowl bay ka leeyihiin laakiin labada qowl waxaa qawisan in sha allaahu qowlka odhanaaya hadday shardisato shardigaa laga yeelo waa ansaxaysaa waana in shardigaa loo oofiya haddii loo oofin waayo khiyaar bay yeelanaysaa khiyaar hadhow hadduu dib markaasi kala yeelo laha alkhiyaar amarkeedu gacanteedu ku jiraa an tabqaa macak ya aw tafsakha alcaqda waana sida alcallaamatu ibnu lqayim aad u nuxnuxsanayo uuna leeyahay qowlkaasa qawisan cumuumaadkana u daliishanayo ina axaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma istaxlaltum bihi alfuruuj kumay khasbina de waa khiyaarkaagaad uga yeesha markaa dee waa inaad u oofisaa soo maa haddii kale waa inaa khiyaar yeelata hadhow dhow tashataa waayu yahay waasulxu sulxigu khayrun isagaa khayr badan oo sulxi la'aanta ka khayr badan washuruudu shardiyaduna naafidatun waa fulaysaa ma lam takun intaynay ahaanin naabidatan mid tuuraysaa shuruuddaasi lixukmi sharcin xukunka sharciga mid tuuraysa intaynay ahaan oo xaaraan xalaalaynaysa ama xalaal xaaraantinimaynaysa ee hadday sidaa noqoto waxay noqonaysaa shuruuddaasi midaan wax ka soo qaad lahay culamada qaarkoodna waxay leeyiin may caqdigaabay fasahaadinaysa laba qowl baa ku jira mustacjilu shayi calaa wajhin xudir shayga kii dedejistay calaa wajhin xudir u dedejistay weji la xaaraantinimeeyoo la manciyey cuuqiba waxaa lagu ciqaabay bilxirmaani canhu qadinta shaygaa laga qadinayo oo la seejinayo aanu marnaba helaynin baa lagu ciqaaba factabir ku cibro qaado culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan man istacjala shay'a qabla awaanihi calaa wajhin muxaramin cuuqiba bixirmaanihi qaydkaa calaa wajhin muxaramin culammada qaarkood baa ku daray shiikhana nadmiga waaba ku sheegoo calaa wejhin xudir saasuu u yidhi ku kastoo shay dedejistay oo weji xaaraana u dedejistay waxa waa heli lahaa laakiin xilligii ka hor buu doonayaa inuu helo waa degdegsanayaa si xaaraanana waa u dedejistay waxaa lagu ciqaabayaa in laga xirmaaniyo laga qadiyo waxyaalaha soo gudagelaya waxaa ka mid a ruuxii cid dhexlayay ciddii uu dhexlayey dhexal joojinayey hadduu degdegsado suu u dhaxlo uu dilaba dee ma dhaxlayo dhaxalkii inuu degdeg u helaa buu doonayey xaaraantana waa la yimi oo ruuxiiba waa dile waxay noqonaysaa inaanu dhaxlaynin alqaatilu laa yarif xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo arooray kii cid dilaa ciddaa uu dilay ma dhaxlayo culammada qaarkood ma kala farqinayaan siduu u dilay siday tahay bacdu ahlicilmi waxay leeyihin weji kastou u dilo ma dhaxlayo hadduu camdi u dilo iyo hadduu khata u dilo iyo xataa hadduu ku dilo bixaqin xaq ku dilo waxay noqonaysaa midaan dhaxlayn saasay u itlaaqayaan culamada qaarkood oo xaq buu ku dilay maxaa looga jeedaa dee qisaasoo kale u dilay waxa dhacday masalan laba nin baa walaala ah labada nine walaalaha ah kii aan ubadka lahayn ayaa kii kale inamadiisii mid ka mida dilay camdi baanuu dilay halkiibuu markaa qisaastiibuu doortoo wuxuu yidhi isagiiyo ciddii kale la dhexlaysayba ha naloo qisaaso ha nalo dilo waa qatlun bixaqin waa dil xaq lagu dilay wuu dilay ninkaasi xaas ma lahayn ubadna ma lahayn laba waalidna ma lahayn ilaa jad ma lahayn dhaxalkii waxay isu soo taagayaa walaalkiisii qisaastay dhaxalka ma yeelanayaa mise ma yeelanaya madaahibta qaarkood waxay leeyihiin alqaatilu laa yari sow lama odhan sow qaatilna ma aha walow qisaasanba ha u dile ma yeelanayo madaahibta qaarkoodna waxay mee waa qatlun bixaqi ha laga reebo macnaha loo yidhi alqaatilu laa yaris waa maxay waa saddan lidariica si aynay u dhicin inuu dedejisto kan markaa dhaxalka sugayaa oo dabeedna weji xaaraan arrinkaa ku sameeyo si aynay taasi u dhicin ba caynkaa loo yidhi khilaafka masalada ku jira qatligii khata ahaa laftiisa culammadu waa isku hayaan waxaa laysla oggoliyay qatli camdiya ah hadduu dilo oo bikayri xaq ah ama lcamdi ah ama camdi ah hadduu dilo xaalka caynkaasa inaanu dhaxlayn iyadoo waa laysla oggoliyey laakiin khata'an haddii u dilo ama bixaqin uu ku dilo khilaafkaa ku jira culamada qaarkood waxay leeyihiin khata'a laftiisa hadday u dhacdo waa inaan dhaxalka loo diidin ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa laba markaa inan ayaa aabbe dhalay labadii inan mid waa mid baari ah oo aabbihii u samafala aabbuhuna aad u jecel yahay midna waa mid waalid inkaaroo caaqi a ah weeye kii baariga ahaa bay odaygii israaceen gaadhigu ku waday gaadhigii baa qallibmay odaygii waa ku dhintay ma waxaa la odhanayaa marba haddii khata'aas uu odaygii u dhintay isagana uu khata'a la yimi oo bimacnaa ficilka isagu waday dhaxalkaa waxba ku yeelan maayo mi'ata malyuun hadduu ka tago waalidinkaarkii baa iska qaadanaya waa arrin baciida buu odhanayaa sidaas aawadee shayga u dhowii ee saxani waxa weeyaan buu yidhi khata'iyoo kale inaanu markaa dhaxalkii baajinayn marka culammada qaarkood waxay ku dareen qaydkan calaa wajhin muxaramin u daddejista weji xaaraan ah waxaa lagu ciqaabayaa in laga xirmaaniyo waxaa laga qadiyo masaa'isha soo gelaysa waxaa ka mida mid baa loo dardaarmay xoolo kii u dardaarmuu dadejistay dhimashadiisa deedna wuu dilay wasiyad yeelan maayo waxba la siin maayo waxaa la mida cabdun mudabbar addoon markaa dib laga xoraynayo oo isagu markaa yidhi haddaan dhinto xor baa tahay addoonkii wakhtigii baa ku dheeraaday odaygii dhiman waah yaa marba wuxuu isleeyahoo niyadda ka jecel yahay niyo muu dhinto markii dambe ayuu odaygii ku tala xumoobo dee waab u dilayba ma xoroobaya man istacjala shay'a qabla awaanihi calaa wajhin muxaramin cuuqiba bixirmaanih masaaisha calaa kulli xaal ku degaysa ka midta culamada qaarkood waxay yidhahdeen qaacidadani waa qaacido guudo axkaamta adduunyo keliya maahee yacni meelo badan bay gelaysaa alcalaamatu lqayim wuxuu odhanayaa sunnada qadariga iyo sunnada sharciguba sidaasaa lagu ogaaday marka culamada qaarkood iyagoo taa tacliiqinaya waxay yidhaahdeen xataa axkaamta aakhiro way khusaysaa tani oo qadaran bayse u noqonaysaa man labisa alxariira fi dunya lam yalbashu fi alaakhira man shariba alkhamra fi dunya lam yashrabhu fi alaakhira yacni waa noocaas weyi mustacjilu shay hal masaluu odhanayaa waa laga istisnoonayaa xanaabiladu siday qabaan masaladaas waxay tahay masalada ku saabsan ummu waladka ninbaa addoonu ka ilma dhashado ayuu lahaa waxaana macruufoo jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan ummahaatul awlaadku hadduu sayidkoodu dhinto inay xor noqonayaan ummulwaladka loogama jeedo addoon nin leeyahay oo nin kale guursaday oo loo guuriyey umulwaladka la sheegaya taa taasi waa zawjo iyo oori waa xaas markaa nin qabo addoonnimadeedana ku baaqi noqonaysa laakiin ummahaatl awlaadka waxaa la yidhaahdaa addoommaha sayidyadii lahaa dumarkan addoommada ah saadadii lahayd markay ka ilmo dhashanayso oo milkulyamiin ugu tegayso sidaa ay ubad ugu dhalayso markaasay ummulwalad noqonaysa marka jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay qabaan judhadka uu sidaa u dhinto sayidkeedu bay xor noqotay tumaatig ahaan waayo asalku waxay ahayd in la dhaxlo dhaxalkana dee ubadkeedii baa dhaxlaya ila ubadkeedu waa xore ubadkeedii inay mulkiyaanno ma suuragal aha saas aawadeed saxaabadu markii dambe waatay isla garteen in badanoo ka midii in ummahaatul awlaadku yacni marka ay xor noqdaan marka sayidkaasi dhinto marka ummulwaladku gabadha umulwaladka ahayd ee sayidkeedu ka ilma dhashanayey ee ugu tegayey hadday is tidhahdo odaygani muxuu dhiman waayey aada xor noqon tideen dabeedno markii dambe ayba disho haalka caynkaasi qaacidadan ma gelaysaa mise geli mayso xanaabiladu waxay yidhaahdeen ma gelaysee waa laga reebayaa oo marlayba yadu xor bay noqonaysaa si kastaba ha ku dhinto sayidkuyi laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin qaacidada ka hadhi mayso culammada yidhi waxa weeye qaacidadan waa laga reebaya waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo waa addoon macnaheedu waxay noqonaysaa ubadkeediibaa addoonsanaya wax dhici karana maaha maadaama ubadkeedii aynay addoonsan karin oo addoon aynay u noqon karin kollay mar walba xor bay noqonaysaa markaa waa mustasnaatun min alqaacida alxaddu waltacziiru waddiyaatu mashruucatun tabqa biha alxayaatu alxaddu xadka iyo watacziiru tacziirada waa cuquubaadka aan muqadarka ahayne waddiyaatu iyo diyooyinka mashruucatun waa qaar la sharciyey tabqaa biha alxayaatu nolosha ayaa ku baaqi noqonaysa ama waxaa la sharciyey xaal noloshu ku baaqi noqonayso wa kulluhaa yarjicu lilmasaalixi dhammaanteedna waxay u noqonaysaa masaalixda laabudda minha lagama maarmaan bay u tahay ashyaadaasi lilmacaashi alfaalixi noloshii baaqi noqonaysay lagama maarmaan bay u tahay ka xifdi diinin summa nafsin maali waa sida diinta in la ilaaliyo summa nafsin intaa dabadeed nafta la ilaaliyo maali catfin bihayri caatif maalka la ilaaliyo caqlin catfin bihayri caatif caqliga la ilaaliyo wa cirdin iyo sharafta la ilaaliyo nasabin ay wa nasabin iyo nasabka la ilaaliyo yuwaali xifdigaasoo xidhiidhaya oo istimraaraya oo sii jiraya xifdigay sifo ka tahay sida shiikhuba sheegaya sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximana allahu wa iyaahu in xuduudda iyo tacsiiraadka iyo diyooyinka mid walba inay tahay sharcan mid la sharciyeeyey oo la jideeyey noloshana loogu baahan yahay oo qisaastii dee nolol baa ku jirta walakum fi lqisaasi xayaa waxay idinku sugnaatay qisaasta gudaheeda nolol nolol weyn baa idinku jirta ay xayaatun cadiima yacnii tankiirka la nakireeyey waa litacdiim oo haddii la yidhaahdo waxba laysu qisaasi maayo mag culusoo layska qaadayaana ma jirto dee dilkii waa lagu dhiiran lahaa qof waliba naftiisa waa jecel yahay markuu ogaado hadduu cid camdan u dilo in isagana la dilaayo dee si uu naftiisa u dhowrto daraaddeed baanu wax u dilaynin ibqaa' linafsi dabeedna mujtamacii baa ka badbaadaya sidaasaa nolol iigu jirtaa shakhsigan qura dilitaanka la dilaayo la qisaas loo dilayo mujtamacii baa nolol ka helayo dilkii baa yaraanayo cidi markaa waxba dili mayso laakiin haddii la yidhaahdo wax laysu qisaasayaa ma jiro yaa magun aan kala qaadanno waxba isu dili mayne ama isku reer baynu nahaye inayna wax isu dilla ma aha ya dee waa lagu dhiiranayaa dilkii ama la yidhaahdo dee reer hebel iyo reer hebel colaad baa ka dhaxayso ninka reer hebel reer hebel kale inuu wax u soo qabto maaha waxay noqonaysaa dee ma kolba adiga lagu dhiibayaa cidi ku dhiibi maysee ku tuujiyo xaska gal aygaa iska xul magtiina ruuxii laga kor qaadoo la yidhaahdo reer guud baa iska qaybsanaya oo dadkii waxay u qabanaysaa dee wax yaraan naf lahayn dulligii dilku lahaaba ma arkayaba xataa haddii la cafiye haddii la odhan lahaa adiga korkaagaa lagaa rabaa cid wax kaa bixinaysa ma jirto haddaanadu wax lahayn u soo dawirso oo dulliga mas'alada u arki lahaa marba cid baryi lahaa oo odhan lahaa markiisa iga soo bixiya kiis culusoo caynkaasaa i haysta oo u baryootami lahaa wejiga u diiri lahaa in badan buu iscilkaambiilaa maxaa kugu watay odayaalba intay cimaamada qaataan markaysa markaa waxaan xaajadii tuurta u ridanaya oo isagina halkeer buu iska daanshadaashoonaya ya wallahu almustacaan marka diyooyinka iyo xuduudda iyo tacsiiraadka xadku waa cuquubatun muqadara fi sharci waa cuquubo sharciga lagu qadaray oo dunuub makhsuusa loo yeelaa xad la yidhaahdaa waa sida xaddu zina waa sida xaddu lqadfi waa sida xaddu alkhamri wahaakada tacsiirkuna waa cuquubatun ghayru muqadara oo dunuubta qaarkood u sugnaatay waa cuquubo aan muqadar ahayn oo aan tiro ku jaan go'nayn intaa lama dhaafin karo lagamana yarayn karo tacsiir baa la yidhahdaa tacsiirta waxay noqon kartaa xadhig waxay noqon kartaa garaac waxay noqon kartaa canaan kulul oo diirka laga siibo waxay noqon kartaa jeedal la jeedlo culamada qaarkood waxay noqon kartaa bay yidhahdeen tacziir bilmaal khasiraad xoola lagu khasiro laakiin tacsiir bilmaalka culammadu islama oggole waa laysu khilaafsan yihin culammada se bannaynaya waxay leeyihiin xukuumaddaa qaadanaysa baytulmaalka lagu shubaya masaalixda muslimiinta lagu bixinaya tacsiir bilmaal oo kale waxay u deliishadeen xadiiskii sunanka waman manacahaa fa innaa aakhiduuha wa shatra maalihi kii sakada manciyoo bixin waaya sakadii waa ka qaadaynaa qayb kaloo xoolihiisa ka midana waa ka qaadaynaa waa tacsiirun bilmaal laakiin wax shakhsi qaadanaya ma aha tacsiir bilmaal sidaas aawadeed xaalka dadku ay samaysteen reeruhu ay odhanayaan waxa haddii la sameeyo xaal baa ka yimaado oo intaasoo xaalana siiya tacsiir bilmaal baan wax uga luuqluuqayaa yaa aan uga maydhax diirayaa dee waarid maaha iska hubso wadaadow tacsiir bilmaal culamada ogoli waxay leeyihin baytulmaalkaa lagu shubaya culamada qaarna waaba diidan yihiin tacsiir bilmaal oo waxay leeyihin tacsiirtu xoolaha maba gashaba dhammaanteedna waxay u noqonaysaa masaalixday u noqonaysaa culammada qaarkood qawaacidda shareecadoo dhan waatay u celiyeen jalbulmasaalix wa dar'u lmafaasid mafaasiddana in la daafaco masaalixdana la soo jiito masaalixdii marka waxaa loo qaybiyaa daruuriya iyo xaajiya iyo kamaaliya waa saddex qaybood masaalixda waxay u qaybsataa masaalix daruuriya masaalix daruuri ah iyo masaalix xaajiyaat la yidhaahdo xaaji ah xaaja loo nisbeey iyo masaalix kaloo ka sokayso kamaaliyaat iyagu ah waa takbiili ama kamaaliyaat waa saddexdaa nooc masaarixda daruurigu waa inta beytka saddexaad uu inoogu sheegay ka xifdi diinin suma nafsin maali caqlin wa cirdin nasabi waa lixdaa waa xifdudiin iyo xifdunafsi xifdulmaal xifdulcaqli xifdulcirdi xifdunasab waana kuway xuduuddu ka timi oo murtadka in la dilo xifdudiin baa keensatay man baddala diinahu faqtuluuh maxaa loo dilayaa waa lixifdi diin si diinta loo ilaaliyo ashyaadan kale ee ku saabsan jihaadka waxaa loo sharciyey lixifdi iddiin alamru bilmacruuf walnahyu can ilmunkar wa tagyiir ilmunkaraat wa lixifdi iddiin xifdu nafsi qisaastaa ka timaadda oo naftii naf dishaa waa loo dilayaa waa lixifdi nafsi si nafta loo ilaaliyo xifdulmaal xaddu sariqaa ka timaadda oo gacantii waxaddaa waa la jarayaa wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba nakaalan min allah shuruud baynay leedahay waa inuu maal muxtarama oo mulki iyo shubhatu mulki midnaba aanu ku lahayn uu si khafiya u qaataa oo u siibaa xirsulmislina ka qaataa intaasoo qaydo shardi waa in laga helaa maalkaa uu qaatayna waa inuu rubucu diinaar gaadhayay ama ka badnaa ee haddaanu intaa gaadhaynin dee kama imanayso qatculyad gacanta in la jara ka iman mayso shuruuddaasaa loo dhigaa waa xaddu sariqa waa xadkii tuugada wixii rubuucu diinaar ka yar hadduu xado gacanta la goyn maayo waa tacsiir baa lagu samaynaya markaa nisaabkii nisaabulqaci waa maxay ila wax waliba nisaab buu leeyahay nisaabulqaci waa rubcu diinaar maata odaygii carabiyada ku fiicnaaye laakiin xagga diinta ku liitee sandaqada culammadu u nisbayn jireen hadalka xun loo nisbeeyo inuu yidhi abulcalaa almucari carabiyada wuxuu ku ahaa qimma laakiin diinta waa ku liite sidaas aawoodee culammadu waxay yidhahdeen zindiiq buu ahaa gabay baa loo nisbeeyaa inuu yidhi yaddun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluhaa quticad fii rubci dinaari tanaaqudun maa lana ila sukuutu wa wuxuu uhi yaddun bikhamsi mi'iina casjadin gacan shan boqol oo dahaba lagu magbixiyey shan boqoloo uuqiyadoodoo dahabaa lagu magbixiyey maa baaluha quticat fii rubci diinaari sha'nigeedu muxuu yaho rubcu diinaar loogu jarayaa qiimaheedu wuu badnaa bimacnaa haddaynu xaggeennay u naqaano maktii wuxuu geliyey xagga dahabka iyo xaggaase iyo danaaniirta marka lagu bixinaye taynu naqaanno markaynu ku tusaalayno gacan qaanteedu ay ahayd konton halaad in laga bixiyo haddii la jaro oo jinaayo lagu jaro maxaa rubucu dinaar lagu jaraya tanaaqudun maa lanaa ila sukuutu waa tanaaqudii iska hor imaad ayna inoo furayn inaynu ka aamusna mooyaane an nastajiira mawlaana min annaari haddana kulaha sharcigiibaabu tanaaqud ku sheegayaaye naaruu ilaahay ka magan gelaya halkay u soo martay culammadu waxay yidhaahdeen tanaaqud ma aha bacdu ahlicilmi waatay ka jawaabeen oo yidhaahdeen lammaa kaanat amiinatan kaanat samiina falammaa khaanat haanat markay aamin ahayd qaalibay ahayd markay wax khiyaamaysay waxay noqotay mid jaban bay noqotay oo liidata qaadi cabdilwahaab waatuu yidhi cizu akhlaaha wa arkhasaha dululkhiyaanati fafham xikmat albaari izigii ammaanada ayaa qaali ka yeelay markay ammaano ahayd waxaana rakhiis ka yeeloo jabiyey dulligii khiyaanada fafham xikmat albaari ee xikmadda ilaahay faham marka xifdi nafta la ilaalinayo ayaa qaali looga yeelay xifdi maalka la ilaalinayana waxaa laga yeelay rubucu diinaar in lagu jari karo midna waa lixifdi ilmaali midna waa lixifdi nafsi marka mid weliba maqaamkeeda markay joogto bay day sidaa tahay oo shaygay ilaalinaysaa laxaq siinayaa xifdu lcaqli xaddu shaarib alkhamri waxa loo sharciyey weeye khamrigana loo xaaraantilmiyey xifdu lcirdi alcirdi xaddulqadfiga waxa loo sharciyeeyey weeye xifdu nasab xaddu zina waxa loo sharciyeeyey weeye marka xuduudda iyo qisaasta iyo xaddu ridda intaba waxay ka imanayaan xifdu daruuriyaati sitta daruuriyaadka lixda ilaalinta la ilaalinayo masaalixda qayb kalea jirto xaajiyaat la yidhaahdo qaybta xaajiyaadka la yidhaahdo waa ta kaynsanaya beyca iyo ijaarada iyo nikaaxa intaba in la xalaaleeyo nikaaxu min baab alxaajiyaat mise min baab daruuriyaat dhallinyaro xagga daruuriyaadka mise xagga xaajiyaadka haye ya waa garta ahlucilmigu waxay yidhaahdeen nikaaxu wuxuu ka mid yahay qaybta xaajiyaadku ka mid yahay bayca iyo ijaaraduna waxay ka mid yihiin qaybta xaajiyaadkay ka mid yihiin ma tashriica loo tashriiciyey waxay ahayd masaalixdii xaajiyaadka ku sugan ashyaa badan baa halkaa gelaysa kamaaliyaadkana xusnulkhuluqa iyo iyo najaasaadka in la xarimay iyo waxyaalaha laga qashaafay in la diiday iyo ashyaadaasaa soo gelaysa alxaddu waaltacsiir waaddiyaatu xadka iyo tacsiirka iyo diyooyinku mashruucatun intaba waa la sharciyeeyey waxaa la sharciyeeyey tabqaa biha alxayaatu xalay noloshu ku baaqi noqonayso ayaa la sharciyey wa kulluhaa yarjicu lilmasaalixi dhammaanteedna waxay u noqonaysaa masaalixda laabudda minha lilmacaashi alfaalixi lagama maarmaan bay u ahaatay masaalixdaasi lilmacaashi noloshii alfaalixi baaqi noqonaysay macaash hadda waxaa loo jeeda cayshka waa masdar miimi ah macaash iyo maciisha labadaba way ku timaadaa marka waa noloshii alfaalixi albaaqiya lilxayaati albaaqiya noloshii baaqi noqonaysay lagama maarmaan bay u tahay masaalixdaas ka xifdi diinin uma nafsin maali waa sida ilaalinta diinta la ilaaliyo dabeedna nafta la ilaaliyo maalka la ilaaliyo caqliga la ilaaliyo caqlin wa cirdin nasabin caqliga la ilaaliyo cirdiga la ilaaliyo nasabka la ilaaliyo waali xifdigaasi waa xidhiidhayaa oo bimacnaa waa istimraarayaa marka xuduudda wax shafaaca la yidhahda ma geli karto atashfacu fii xaddin min xuduud illaah xad ilahay in lagu shafeeco qaada ma bannaano laakiin tacsiirta shafaaca waa geli kartaa waa lagu ridi karaa dadka qaarna waa laga ridi karaayo imaamka hadday soo gaadho wuu ka ridi karaa tacsiirtii aqiiluu dawi lhay'aati casaraatihim yacnii ka cafiya u dhaafa dadka sharafta leh dhacdhacooda waxaa loo dhaafayaa waa maxay waa wixii tacsiir ku saabsan laakiin xad cidna loo dhaafi maayo waa in shakhsi kastoo xadka ku dhaca laga oofiyaa oo laga fuliyaa xadkana cidda u oofin kartaa waa imaamka ama nuwaabtiisa laakiin tacsiirta cidaan imaam ahayn ama ka naa'ib ahayni way oofin kartaayo waalidkii tacsiir waa samayn karaa mucallimkii tacsiir waa samayn karaa zawjkii gabadha qabay tacsiir waa ku samayn karaa sayidku addoonkiisa waa ku samayn karaa weliba bacdu saxaaba waxay qabaan sayidku addoonkiisa ama addoontiisa xad waa ka jari karaa baa saxaabada qaarkood ay qabeen sameeyeenna saas aawadee mas'aladaas addoonkii sayid waa ka jari karaa laakiin cidaan sayid ahayn oo axaadu naasa oo imaamkiiyo nuwaabtiisana aan ahayn xadkii kama jari karto walow addoomba kama jari karto ama addoon hadda addoommaba ma jiraan dadkii waa wada axraar xagga muritaaniya lagu sheegaa inay wax yari ku baaqi yihiinoo addoomma ah laakiin caalamka wax kaloo addoomma ah oo ku sugan biddayaal cidi leedahay ay ku sugan yihiin lama oga waayahay xadka shubuhaadka waa lagu daafacaa laakiin tacsiirta shubuhaad laguma daafaco marka furuuqda udhaxaysa wax ka miduu sheikhu taxaya bishubuhaati tudra'u alxuduudu fa naxwu qaطcin macaha marduudu mihaaluhu alwaalidu id waqaca fi alakhdi min awlaadihi lan yuqaca tudra'u alxuduudu xuduudda waa la daafacayaa bishubahaati shubhooyinkaa lagu daafacayaa fa naxwu qacin goyn oo kale macaha ay maca shubhati shubhada la jirkeeda macaha shubhada la jirkeeda marduudu mid la radinayo wey mihaaluhu alwaalidu idmaa waqaca fi alakhdi min awlaadihi lan yuqtaca tusaalihiisu waa waalidkii weeye idmaa waqaca markuu dhaco fi lakhdi qaadashada uu qaadanayo ku dhaco min awlaadihi ay min amwaali awlaadihi xoolihii ubadkiisa wax ka mida inuu qaato uu ku dhaco lan yuqtaca lan yuqtacan gacanta la jari maayo wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa qaacidaday culammadu sheegaan oo ku saabsan alxuduudu tudra'u bishubahaat xuduudda waxaa lagu daafacaa oo lagu baajiyaa shubhooyinkaa lagu baajiyaa oo haddii shubha ay jirto shubhadaasi xadka waa baajinays shubhadaasi xadka waa baajinays shubhada xadka lagu daafacayee baajinaysaana waa ashubhatu alqawiya la shubhatu daciifa waa shubhada qawiga ahe shubhada daciifada ama aha shubhadaasi waa inay qawiya tahay waxaanay culammadu yidhaahdeen shubhada qawiyada ahi waxay noqon kartaa shubhatun fi lfaacil iyo shubhatun fi lmaxalli iyo shubhatun fi lficli ama shubhatun fi ariiq shubhadaasi mar waxay geli kartaa faacilka samaynaya marna waxay geli kartaa maxalka lagu samaynayo marna waxay geli kartaa ariiqay geli kartaa waxaan ku yimaadeen ama waxaa laga cabbiraa waxay geli kartaa filficli ficilka laftiisa shubhada faacilka markay ku sugan tahay waxa weeye gabadh ayuu u tegey isagoo moodaaya gabadhan inay tahay xaaskiisii inay tahay gogoshiisii ayuunbuuxuu ka helay gabadh kale oo jiifta wuxuu moodayey dee inay tahay xaaskiisii waaba u tegey iyaduna waa hurudde waa shubhatun filfaacil xadkiina waa ku baaqanaya dadka qaarkoodna dee waa hordo culisiyi shubhatun fi lmaxalli waxay noqonaysaa kan ficilka samaynaya ayaa waxan wuxuu ku leeyahay mulki ama shubhu ku leeyahay mulki buu ku leeyahoo addoon isagiiyo cid kale wada leeyihiin ayuu is yidhi dee milkulyamiin waad ugu tegi kartaa waa shubhatun fi lmaxalli xadkii waa lagaga baajinaya waxaa la mid a ah, mulki kuma lehee shubhuu ku leeyahay oo shubhadaasi waa maxay dee inankiisaaba leh dabeedna wuxuu isi mar hadduu inankaagu leeyahay ta adigu waad iska isticmaali kartaa milkulyamiin marka waxay noqonaysaa shubhatun fi lmaxalli ama dee waxaaba leh gabadha uu qababaa leh addoontan dabeedna wuxuu is mar haddii dee gabadhii aad qabtay ay leedahay ilayadu iyadu milkulyamiin uguma tegi kartee adigaa milkulyamiin ku isticmaali kara waa shubhatun fi lmaxalli shubhatun fi ariiq waxay noqonaysaa waxyaalaha culammadu isku khilaafaan xalaalnimadooda ama xaaraannimadooda sida nikaax bilaa weliyi oo kale waa shubhatun fi ariiq marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal anwaacdaasay mid walba geli kartaa shubhadu xadiis baa lagu soo wariyay in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam idra'u alxuduuda biashubhaat ama idra'u lxuduuda can ilmuslimiina ma istatactum laakiin xadiista dacfa ku sugan aahaar mawquufoo la macnaa baa la soo wariyey oo cabdullaahi ibn mascuud iyo cumarba laga soo warinayo waxaa cumar laga soo naqliyey inuu yidhi la an ukhti'a fi alcafwi khayrun min an ukhti'a fi alcuquuba inaan cafinta ku khata'aa iiga wanaagsan inaan ciqaabta ku khata'o yaa labada mid haddaan ku khata'ayo cafigaan ku khata'o laakiin ciqaabaan cid ciqaabayo yaanu ku khatayn waayo cuquubadii dee xaq makhluuq baa lagu khata'aya laakiin cafwigii dee haddii lagu khatoo waa xaqun xaqa sharciga ah waa xaqullaahi xuquuqullaahi mabniyatun cala alcafwi walmusaamaxa wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala altadiiqi walmushaaxa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen cabdullahi bn mascuud sanad xasanay kaga sugnaatay inuu yihi ka daafaca xuduudda iyo qatliga iyo dilka intaa kari kartaan dahabi wuxuu odhanayaa waa xasan suyuuti wuxuu odhanayaa waa xasan sanadkiisu saasuu odhanaya sancaani wuxuu odhanayaa duruq bay leedaho duruqdaas qaar baa markaa mawquufoo sugnaaday marka way isxoojinaysa ibnubaas laftiisu waxa uu yidhi duruqda uu leeyahay yacni way isxoojinaysa culamada qaarkood qaacidadan waxay soo naqliyeen ijmaac laysku waafaqsan yahay oo ibnu mundir waxa uu yidhi culamada ciddaan ogsoonnahoo dhan dhammaan waxay isla oggol yihiin oo isku waafaqsan yihiin in xuduudda shubahaadka lagu daafacayo tusaaluu haddaba shiikhu keenayoo tusaaluhu keenay waxa weeyaan waalidkii haddii ubadkiisu xoolahay lahaayeen uu wax ka qaato ama wax ka siibo dee xad baa laga jarayaa la odhan maayo anta wa maaluka liabiik waatay xadiiskii ku soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yihi adiga iyo xoolahaaguba aabbaha bay u sugnaadeen xadiis kale waa ti ku soo aroortay inna atyaba maa akala rajulu min kasabihi wa inna waladahu min kasabih xadiiskaana abu daawuud baa sunanka ku soo wariyey culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen marka waalidku waladkiisa wuxuu ka qaato ama ka xado haddii tacbiirka laguba itlaaqaba tacbiirkaaba adage ya xad lagaga jari maayo waxaa la mida ilmuhu waalidkii isaguna wuxuu ka xado xad lagaga jari maayo shubha ku suganoo nafaqadu waxay saaray dee waalidada oo usuusha iyo furuucda mid walba haddii ay baahdaan ka kale wu haystaa inuu masruufaa ku waajiba waalidadii hadday baahdaan oo ubadkii xoolo haystaan waxaa waajib ku ah inay waalidadoodu masruufaan ubadkii hadday baahdaan haba waaweynaadaanbe hadday baahdaan oo waalidadii ay xoolo haystaan waxaa ku waajiba nafaqadooda iyo masruufkooda markaa shubha ku jirta maadaama shubha ku jirto lagama xadayo waxay kaloo culammadu yidhaahdaan baytulmaalka muslimiinta hadduu ruuxu wax ka xado xaddu sariqa lagama jarayo tacsiir in laga gooyo waa halkeeda waayo shubha ku jirto maalkan dee inuu hadduu baahan yahay wax laga siiyu u xaq lahaa mar hadday caynkaa tahay gacantiisa loo jari maayo laakiin ciqaab tacsiira waa lagu samayn karaa bishubuhaati tudra'u alxuduudu shubhooyinkaa lagu daafacaa xadadka fa naxwu qatcin goyn oo kale macahaa ay maca shubhati damiirka haadu shubhada u noqonaya shubhada la jirkeeda marduudun mid la radinaya wey misaaluhu tusaalihiisu alwaalidu waalidku id maa waqaca ay idaa waqaca hadduu ku dhaco asalku mala idaa buu ahaa hoosta sharaxana idaa buu ku qorayaa laakiin nadmiga kolle idaa ku jabaya marka id iyo idaa inay kala naa'ib noqdaan waa dhacdaa oo idna waxaa loo isticmaalaa wixii maadiya idaana waxaa loo isticmaalaa wixii mustaqbala marka meeshii idaa in id loo isticmaalaa waa dhacdaa walcagsu sidaa lidkeeduna waa jirta marka waxay noqonaysaa idaa waqaca muraadku inuu yahay maaduna iska masiida litawkiid weeye yaa taaliban khud faa'ida bacda idaa maa zaa'ida bacda idaa maa zaa'ida id maa waqaca ay idaa waqaca hadduu ku dhaco fi alakhdi ama id waqaca goortuu ku dhaco maadigeedaba ku fasir id maa waqaca ay id waqaca goortuu ku dhacay fil akhdi qaadista uu ka qaadanayo uu ku dhacay min wlaadihi ay min maali wlaadihi ama min amwaali wlaadihi ubadkiisa xoolahooda wax ka mida inuu ka qaato uu ku dhacay lan yuqtaca lama jarayo oo gacantiisa la goyn maayo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa